ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirday gelingelin ka dar

bal ka go'ay golegole u duday garabgarab ka taabi wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xogoraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu horey ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen mar kale habeen wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo isniin ay sii baxayso talada ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha sideedaad ee agosto sannadda labada kun qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka ah dagaal khasaare geystay oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo garab ah iyo al-shabaab ku dhex deegaanka wabxo iyadoo sidoo kale halkaasi khasaare xoogan uu ka dhashay haddaba waxaan eegi doonaa deegaan waa dagaaladii halkaasi ka dhacay gelinkii dambe ee maanta iyo khasaaraha kooxda al-shabaab la adeer meel aan lagula dagaalamin ma jirto baa looga tabaroonaa iska ka dhacay dagaalla xoog lahaa ka dhacay oo dhowr weerar meelaha ay rogaan celina weerar kasoo geysiinaa jira sida webxoo kale galabta isku dayeen mar kale inay weerar kusoo qaadaan ciidanka oo lagu dibiye waxaa weeye koob iyo toban waxaa sidoo kale caawa barnaamijku maqli doontaan waxaa magaalada beledweyne caawa ka taagan xiisad dagaal kadib markii siyaabooyin kala duwan maanta halkaasi dad rayida ay ugu dhinteen oo markaa loo dilay waxaa sidoo kale caawa barnaamijku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka socda bariga gobolka galgaduud oo ciidamada dowladda ay kula wareegeen deegaano badan caawana ay kaabiga ku hayaan deegaanka coosweyne xilli taliyaha ciidanka xoogga uu gaaray degmada galcad ee gobolka galgaduud haddaba waxaan eegi doonaa deegaanada ay la wareegeen ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka maanta deegaanadii aan qabsanay ciidankii dhowr jahay ku socdeen raagshi cabdulaahi bajad ciise iyo adeertaan xoos weyne fanaankeeda aan joogno xaruntoodii ugu weyneedo dadkii ay ilmaha iyo kusoo bandhigi jireen odayaal fasahaad badan hoodkaanay ku jiraan taliska militariga soomaaliyana waxa uu africom kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhankaa al-shabaab iyadoo wejigii koowaad gabagabadiisa la marayo gobolada dhexe ee dalkana dagaal qaraar uu ku dhex ciidamada dowladda oo dadka deegaanka kaashanaya iyo xubnihi ka tirsanaa al-shabaab ee halkaasi ku haray qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korno intaan barnaamijkeenu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiib yaal xubintii kalamanaya sidoo kale qaybkaha ah gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye cabdiraxmaan cabdulla rooble kiise ayaa farsameynaya saaxiibayaal mar kale iyo xog waraysi ah, saaxiib laba doolar ii tuur miyaanu mushaarku kuu soo dhicin war wuu ii soo dhacayoo waa liiga dhacay afkaday ma kasaarihii baad la dheeshay war haygu tiigsan damac baa ay qaaday walba kiradii guriga ma iska bixisay waa laygu leeyahay korontadii iyo biyihiina waa laygu leeyahay biilkii qoyskiiyo waxbarashadii carruurtana waa layga sugayaa ma ilmahaagoo qadayaa shisheeya kaa qadeeyey sow wax soo kordhays ma lahayn wanikisbeed waxba lagama kororsado isagaa kaa kororsadee mise tiila ahaabaa maanta uu cayrteeyey yaa saaxib khasaara waa qabataa qof qamaar dheela gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay haddii aynu eegno dagaalo khasaare geysta ayaa ka dhacay magaalada webxo ee gobolka galguduud halkaas oo ciidamada dowladda ah ay kala wareegeen al-shabaab maanta iyadoo sidoo kale galankii dambe ee maanta dagaalo rogaal celisa ah, al-shabaab ay ku soo qaadeen khasaare xooganna ah uu ka dhashay dagaalkaas al-shabaab ay kusoo qaadeen wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan gobolka galgaduud galbeedkiisa deegaanada dhaca oo wabxa ay ugu weyn tahay ayaan idiin soo gudbi doonaa balse markan haddii aynu aadno isla gobolka galgaduud barigiisa deegaana ayay la wareegeen ciidamada dowladda gelinkii dambe ee maanta ayaana waxa ay dowladda soomaaliya ay sheegtay in ay ciidamada qalabka sida ay saacadihii lasoo dhaafay ay kala wareegeen xubnihii ka tirsanaa al-shabaab deegaana dhacaabariga gobolka galguduud deegaanada geerile iyo sidoo kale bidiciise ayaa ka kamida ah deegaanada ay kooxda al-shabaab kala wareegeen ciidamada halkaasi ku sugan iyadoo sidoo kale ay kaabiga ku hayaan caawa deegaanka coosweyne waxaana deegaanada ay howlgallada ka sameyn ay u dhexeeyaan degmooyinka galcad iyo ceeldheer wax iska ana kama dhicin inta ay wadeen howlgalladan balse waxa ay sheegeen in ay miinooyin badan ay ka bixiyeen halkaasi khaliif cumar macalin nuur oo kamid mid ah dadka deegaanka sidoo kalena kamid mid ah dadkii ugu horreeyey ee u istaagay dagaalka ka dhanka al-shabaab oo gobolka shabeellaha dhexe degmada cadale gulufka qayb ka ahaa markii uu ka bilaabanayay ayaan wax ka weydiiyey isagoo ku sugan duleedka deegaanka coysweyne caawa si fiican waxa uga socdaan howlgalkii la oo gudigiis koowaad dhamaadkeeda aa lagu jiraa insha allahu tacaala isbuucan ama isbuuca ku xiga waa lasoo gabagabeynaa adigii socodkii aan kasoo bilaabnay ciidamadii oo dhowr nooca isku dhafsan oo qaybahooda kala duwan guutooyinkooda gorgor iyo cumar bin khadaab socod kasoo bilaabeen oo leer iyo nuur dowle iskusoo boodkanamse ugusoo jireen laakii shalay laga soo dhaqaajiyo xuseen cagi raabshi camar dhulkaan geeri le dhulkaas oo dhan shalay iyo daraad ay kusoo jirnay alxamdulilah maanta caawa waxaa ku sugannahay coos weyne banaankeed insha allahu tacaala hadda nasriga waa dhow yahay ilaahay waxaan rajeynaynaa inuu guulaha unasiino sii ballaaray insha allah tacaala deegaanada aada qabsateen saacadihii lasoo dhaafay hal iyo laba ma nooga sheegi kartaa deegaanadii aan qabsanay eh, ciidankii dhowr jahay ku socdeen oo ciidan tiro badan kasoo bilaaw saraagshe cabdullaahi bajeg ciise iyo adeertaan xoosweyne banaankeeda aan joogno xoosweyne adeertaan xoosweyne banaankeeda aan joogno oo insha allahu tacaala xaruntoodii ugu weyneedo dadkii ay ilmaha iyo kusoo bandhigi jireen odayaal fasahaad badan oo aanan xishoohayn ilaahay xishoodka ka qabay oo caasiyaala ah. insha allahu tacaala hoodkana ku jiraan meelaha kala dhuumanayaan waa lasoo qabanaya hadda eh, weligay ma maqli janna laga cararaya janna loosoo carari sheegi jirin eh? hadda jannadii waa la joogaaya eh, waa rajeha insha allahu tacaala inay kasoo dhexbaxaan beentii iyo qubxiga ilmaha u daldari jireen ay banaanka ula yimaadaan rajeha insha allahu taala deesan imaana annakaa duurka usoo galnayo horna u balan qaadno intaa nafta lagu jirto inaan duurka laiskula jiri doono lana soo afjari doono insha allahu tacaala caawa waxaan ku joognaa coos weyne banaankeed berina insha allahu tacaala bixiyay awaamirtana la siiya iyo barihii kalena aan kuxiji doonaa insha allah inta howlgaladan aad ku jirteen wax khasaaro idinka soo gaar haddii ay jiraan wallahi alxamdulilah miinooyin badan miinooyin badan ay umada ugu talagaleen inay ku ijaafeeyaan ay ku ijaafeeyaan aan laga baxshay oo dhowr iyo tobana mm wax nagu khasaaray oo hadda wax nagu gaaray ma jiraan eh, mar waa jirtay oo adiga waa taqaanaa mid ay kamid ahay markii la qarxinayo wax un ay jirayto yar meeshaas ay ka gaareen oo dhowr wiil laakiin alxamdulilah hadda wax ciidan iyo iska imaada maba arkinba intaan ogna meela waa jira afar afar iyo shan oo qoryaha meelaha ku kala tuureen hood oo meela calaameysan la ogyahay hoodka la raajay taqana dhulkaan juqawaaye intii ay laaxad ka raadinay laakiin inta hadeertaan dhiman iyo wixii halhalka iyo labada iyo meelaha ku kadhabsane raggii oo leedahay oo deegaankan deegaanadan joogaan waxaan rajeegaynaa insha allahu tacaala ikan marda qoryood inay lasoo baxaan ay halhaal usoo qabtaan inta kalena annakaaba garbooda joogno oo duul ku jirna insha allah dhulka hoodka intaad eh, howlgallada aad ka wadeen rag loo soo qabtay aa jiro iyagoo marka wax u wada xubno ka tirsan al-shabaab ee dhulkan hoodka ah ku jiray marka xubnihii ay u wadeen raashinka iyo agabka kala duwan ma aragteen oo iska horimaad bay dhex mareen idinka iyo kuwa kale wallaahi wax iska horimaada ilaa taan kula hadlo oo meeshaas al-shabaab joogay wili ma arag wax meel miina ay gelshay saan kuu sheega waa soo aragnay oo waaba kasoo bixinay hadda miina meel la gelshay la ilaalshay rabtay wax ilaaliya waaweyne meeshan ugu weyn oo la sheega oo dadka sheeg sheegaan waa xoos weyne ayadaana u soconnaa insha allahu tacaala berina idin kasoo dhexadleyna wixii agabkii dadka ay u baahnaan insha alla tacaala loo kaba doono kadibna waa xaalada dhabtaaba iyo dabeeradooda ah, idinla wadaagi doonaa insha allah waxaa tegay magaalada galcad maanta taliyaha ciidanka xooga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka lugta halkaasi howlgallo inay ka bilowdaan ayaa la filayaa iyaguna oo saacadaha soo aadan bilaaban karo haddana ka socdo Eh, maxay idinkaga dhigan tahay in taliyihii ciidanka xooga u yimaado halkaasi saldhigna ay maraykanku halkaasi ka sameystaan howlgalkan eh, walaal sidaad og tahay bariga eh, galguduud keliya kama socdo dhammaan inti bare ay joogeen ciidamada ay ka socdaan anigaad internet uqadka ma ahay laakiin awaamiirta la qabo meel walba oo shabaab maanta lagu sheego oo loo hor fadhihayo oo difaac loo dhigahayo ma jirto weerara ciidanka xooga dalka soomaaliya hadii aad arki jirta inay meel fadhiyaan ama waxay soo sugaan intaasoo bilood la hakiyey howlgalada aada og tahay hmm. haddaba intaasoo bilood waa soo socdeen hadeer taana kii afjarki oo wejigiisa koowaad la marayaa sia madaxda qaranka ay madaxweynaha ugu horeeya ku dhawaaqay hmm. taliyahan meelaha oo yimid fariisamada arkoosidna aamiirtii iyo xoojintii iyo dhaqaaqii ugu dambeeyey iyo balamahii iyo ciidamada sii haarmahayn wax meel ay ah, shabaaba ah meeshaas joogo oo difaac ku leh ya ama shabaab ah meeshaas wax la dhigtay wixii un meelaha aan ku jiri jirin ama ay joogi jirin oo meesha ugu dambeysa anaka dambiga aan insha allahu tacala waaga doobariyaba aan galayno ilaa hadeertaana wax iska wax awooda oo ciidankan bawacdigi kara ma arkin eh, hadday jiraan insha allahu taala beri aan ayadana geli doona coos weyne oo xarumihii ugu weynay kamid a faraha kaleo saas oo kale oo ay deganaayeen shahaadiintan waa lagu maqan yahay waa garta khaliif ugu dambeyntii eh, waxaad ballan qaaday markii degmada cadale uu ka bilaabanaya howlgalka in al-shabaab ilaa aad ka saaraysa dhulkan eh, shabeellada dhexe iyo galgaduud timahaaga oo kale aadan jari doonin sidoo kale aad ballan ku qaaday inaadan kasoo bixi doonin furinta hadafkaagii maxaa kaaga dhiman wallaahi ilaahay wixii oo ahe ha intaan laysla gaara ismala alxamdulilah ilaahay wixii asaga uu rabo le dhacay waxaan ilaahay raali kahan dhici maayo balantaasna waa qaaday adeertaana waa ku taaganahay oo waxba iskama sii bedelin intii shabaab shaksi kamida oo deegaankan dadka iyo deegaanka iyo diinta oo dulmiga ku hayana galgaduud iyo shabeelada dhexe wejigeeda koowaad haysa wejigeeda labaadna insha allahu tacaala waa ka qayb qaadan doonaa oo inta soomaaliya cag kamida ah ay joogana ma dhaafi doon laakiin nadarka aa gala markaas ah, dibna u laaban intana aa ah xiran waxay ahayd shabeelada dhexe iyo galgaduud iyaan weli ku taagan wax isugu kay bedel ma jiraan oo deegaanadii oo xara waa xor oo islewax maraayo oo dadkii aan qafna gumaadayn meesha maanta bidixdiisaan soo marnay eh, shalay xoole oo sakawaada ay keeneen maanta bididam hadda dad oo maanta laga soo qabqabtay oo laga shakiyey in ay diridam inta ku balansanaayeen ay xoolo keeni rabeenay sheegeen maanta farxadooda caawa aada yaabayso oo xoog loogu qaadaysa iska aan jirin oo diinta meelna aan ka raacsaneen hadda nimankan jahlaabayaasha oo imaanlaabayaasha oo diin beenkasheega oo diintana raad aan ku lahayn waxa ay ummadda u geysteen walax lasoo koobi kara maaha laakiin waxaa rajeeya insha allahu tacaala dadkii maadaama hadda badankood oon oo culeyska oo kacay mar dhow adaab arki doonta dadkii iyo geedihii inay ku kacaan oo inta aan soo marnay shimbirihii xataa waa ka baxeen duurka anahaasay geedihiisay abaar u noqdeen marka aniga cumar macali nuura eh, balantii aan hore u qaaday inta shabaab oo deegaanadan ku nool yahay oo ummadeena eh, ay deegaanadan ku nool ay kumaadka ku hayaan inaan dibna uga naqan insha allahu taala intaan aanan xirin xaraka iyo waxaana soo jeesana balankeed taasna sida i tahay maalintaa shabaab ka waayo galgaduud iyo galmudug iyo isheeg meesha la shabeelada dhexe insha allahu kadib aan go insha allahu tacaala iyo aan ka doonaa laakiin wax isugakay bedel ma jiraan khaliif cumar macalin nuur ayuu ahaa oo igaaga warbixinayay howlgallo bariga galgaduud ay ka sameeyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo isgarabsanaya oo saacadihii lasoo dhaafay deegaana dhowr ah ay kula wareegeen caawan ay kaabaga ku hayaan deegaanka coysweyn ee gobolka galgaduud lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno taliyaha ciidanka xoogga waxa uu gaaray bariga gobolka galgaduud waxaana uu sidoo kale kulan la qaatay taliska ciidamada africom ee soomaaliya isagoo kala hadlay dardaargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidii qeyb ay uga naqan lahaayeen dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab waxa uu sidoo kale halkaasi kulamo kula qaatay saraakiisha ciidamada xoogga ee ku sugan bariga gobolka galgaduud gaar ahaan degmada galcad waxaana uu kala hadlay sidoo kale dardaargelinta iyadoo sidoo kale halkaasi howlgalle xoogan oo ay ka wadaan ciidamada uu sheegay in ay sii wadi doonaan inta ay al-shabaabka ku sugan gobolada dhexe ee dalka ay soo afjarayaan waxa uu sidoo kale ka warbixiyey howlgalka galbeedka gobolka galgaduud ka socdo waxaana uu sheegay inay la wareegeen ciidamadu maanta deegaana ka tirsan galbeedka gobolka galgaduud oo markaa deegaanka wabxo uu ka mid yahay iyo deegaano kale oo hoostaga webxo meesha la yidhahdo ayaa mataqaanaa saakay ah, ciidanku soo gaaray guri ceelna wuxuu soo gaaray meesha la yidhahdo eh, warxoolo ilaa uu kusii socdo hadda ceelbuur uu kusii socdo marka guulaha dhinacaas halkaasaa laga gaaray aagga la yidhahdo cali axmed isagana budbud iyo geryaale ayaa laga maraya iyadana marka guud ahaan markaan soo koobo ciidamadu waxay kaabiga ku hayaan jihooyinka dagaalka looga wado marka la yidhaahdo labada magaalo Eh, ugu muhiimsanayd ayaana ku haynaa afka ku haynaa insha allah waana gelaynaa waqti aan dheerayna waa la qaban doona kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxudiin cadow oo ku sugan degmada galcad ee gobolka galgaduud oo ka warbixinayay furimaha dagaal ee kooxda al-shabaab hadda ku furan ciidamada halka ku sugan yihiin maanta ayuuna waxa uu la hadlayay warbaahinta dowladda markana isla galbeedka gobolka galgaduud ayaanu ku guda jirnaaye dagaalo khasaare geysta iyo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka wabxo oo ay la wareegeen ciidamada dowladda maanta waxaana al-shabaab ay kusoo rogaal celiyeen deegaankan xili ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ku sugnaayeen miina baaris ayaa ka socotay agagaarka deegaanka iyo sidoo kale wadooyinka soo gala magaalada wabxo oo ciidamadu ay la wareegeen waxaana sidoo kale halkaasi ku sugan ciidamo uu hogaaminayo gaashaanle ismaaciil cabdimaalig iyo sidoo kale ciidamo kale oo halkaasi ka garabsiinaya dagaalka lagula jira al-shabaab waxaan wax ka weydiiyey xaalka caawa ee deegaanka wabxo iyo deegaano kale oo al-shabaab lagala wareegay oo markaa ay ka mid yihiin deegaanka gaw iyo sidoo kale haba ciriir iyo deegaano kale nuur xasan guutaale oo ah gudoomiyaha degmada ceelbuur ee gobolka galguduud bismillah eh, adeer waa eh, deegaanadu eh, hadda dhow deegaan iyo dhul ballaaran oo kale oo la xiriira wey wax dhibeyna ma jiraan hadda gacanta ayaa ku haynaa deegaanadaas waa sida deegaanka webxo iyo galhor yaale iyo meesha la yidhaahdo jaw iyo habar cirir intaasoo dhanba ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ku sugan marka kooxaha khawaarigtooda ku sugnaana waa la jibiyey waana ka cararay isaga cararay meesha isaga huleysa deegaanada aad qabsateen wax dagaala hadii ay jiraan oo aad kula gasheen kooxda adeer meel aan lagula dagaalamin ma jirto meel isaga tageen ma jirto waa looga tabaroonaad iska hor miyaa ka dhacay deegaanada qaarkood iska hor imaadaa ka dhacay dagaalla xoog lahaa ka dhacay oo dhow weerar meele ay rogaal celina weerar kasoo geysiina jira sida webxoo kale eh, galabta isku dayeen mar kale inay weerar kusoo qaadaan eh, ciidanka oo lagu jebiyo dana mar labaan iyo marka hore difaacooda lasoo jiirayo lasoo jebinayo labadaba dagaal culusaa ka dhaca waa gartay khasaaro miyaa jira marka idin soo gaara dhankiina maya maya maya wax dhib haba yaraatee oo aan qabnaa ma jiraan maxaa khasaaro la egood gaarsiiseen dhanka al-shabaabkii halkaasi aad kula dagaasheen inta aan warka hadda aan ka hayo oo macnaha oo khasaaraha xaggiisa ee warbixinta aan ku hayo aniga gudoomiye ahaan waxaa weeye koob iyo toban oo adiga maydkooda hadda dhinaca webxo ah oo awaarinta ka dhimatay oo dagaalka galabta kaga dhimatay deegaanada idin dhiman marka goormeed qorsheynaysaan inaad la wareegtaan adeer anigu waxaan ahay gudoomiyihii baan ahay qorshaynta anigu marii qorshaynta dagaalka iyo kudhaqaaqida iyo waktiga waxaa iskale saraakiisha ciidanka hogaaminaysa gaashaanle ismaaciil ayaa iskale hadda dhankaan kusoo wara dhanka wexo isagaasa ah, ah, ah dhammaan ciidamada kuwa deegaanka iyo kuwa kalaba ay hoos tagaan qorsho maxaa idinkaga degan deegaanada aada la wareegi doontaan oo maamulka aad ka tihiin qorshaha adeer waxaa weeye qorshaha deegaanada dee dadka shacabka ahayo cadawga laga dulqaaday in loo gargaaro oo cadawgi eh, laga xoreeyo dhibkii dul saaraa laga dulqaado waa qorshaha ugu muhiimsan oo ku socona dadkii hadda cadawgu ay qaxiyeen oo ay meelaha ku qaxiyeen insha allah waa kasoo ururi doonaa eh, dib ayayna maaragtay howlahoodii iyo dhaqamadoodu bilaabi doona insha allahu tacaala maalmihii lasoo dhaafay waxaad ku jirteen diyaargarow xoogan oo sidii deegaanadan aada ula wareegi laheedeen ah ceelbuur ilaa iyo mise kilomitr ay u jirtaa deegaanka wabxood maya afartan shan kiilo watar jirtaaru jirtaa qaab noocee ah ayaa doonaysaan inaad kula wareegtaan dad kasta maxaa idinkaga degsan oo qorsho ah maadaama dad shacab ay ku sugan yihiin deegaanada qaarkood dadka shacabka qorshaha looga degsani waa inaan ka badbaadino kooxda khawaarijta oo haysato afduubka u haysata inaan ka badbaadino wey qorsho kale ma laha shacab dhanka kale qorshaynta xagga ciidankana waa arrin ciidan wey ma doonayo hadda ina ka hordhaca arrintaas ugu dambeyntii hadalkaaga maxaad kusoo gabagabeynaysaa guddoomiye waxaan kusoo gabagabaynayaa shacabka soomaaliyeed ee deegaanada ku suganan baan diraya baaqaas un baan kusoo gabagabeynaya iyo kooxda khawaarijka baaqaan hudirayo labadaas un baan kusoo gabagabeynaya shacabka waxaan leeyahay eh, ka fogaada eh, meelaha oo kooxaha khawaarijtu ay maaragtay ay haystaan oo ay maaragtay idinku afduubteen waxaan rajaynayaa inaad maaragtay inta hadda dagaalka lagu wado jaaniska aada haysataan inaad uga fogaataan eh, waxaa kaloo rajaynayaa inaad iska ilowdaan nuucyada ay labistaan iyo isu ekaysiintooda maaragtay ay dadka ku qasbi jireen in laysu ekaysiiyo iyaga in maaragtay aad iska saartaan oo aan maaragtay eh, laydinku qaldinna eh, waa rajaynayaa aadan kuwaas laydinku qaldin oo sidaas aan shacabka waxba igasoo kusoo gaarnaan rajaynayaa eh, shacabka marka labadaas arrimood ayaa faraya kooxda khawaarijan hal arrin baan faraya waxaan leeyahay isu soo dhiiba ha laydin badbaadiyo wakti baad haysataan wiilasha soomaaliyeed ee la lumiyay ha soo dhiibaano waxay helayaan xuquuq iyo badbaaday helayaan eh, kuwa lubiyey oo maaragtay oo iyagu ajaanibta oo dibadda ugasoo uga soo dhaqaaqayna eh, kuwaas waxaa weeye xisaabteedu waxaa weeye eh, waa iska koobantaa xisaabteedu laakiin waxaan leeyahay isu soo dhiiba wiilasha soomaaliyeed ee la marin habaabiyey ee dalkooda dadkooda cadowga looga dhigay ee diinta beenta looga sheegay ee diin ee maaragtay si khaldan loo fahansiiyey shacabka soomaaliyeed lagu dhibaateynayey hadda hay soo dhiibaano waa u gargaaraynaa intaas ayaan leeya iyaga korneel nuur xasan guutaale oo ah gudoomiyaha degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayuu haa oo iga warbixinayay la wareegistii maanta ay la wareegeen deegaanada gaw wabxo iyo sidoo kale war ciriir oo ka mid ah deegaanada gobolka galgaduud galbeedkiisa dhaca waxaana uu sheegay in maalmaha soo aadan uu qorshuhu yahay inay la wareegaan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran gees harsadaygobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay waa hagaag saaxiibayaal xog horeysa maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa widi kaga imaanayaa markana haddii aynu eegno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa caawa ka taagan xiisad colaadeed oo markaa u dhexaysa laba maleeshiyo iyadoo la sheegay inay xiisadan ka dambeysay kadib dilal siyaabo kala duwan maanta halkaasi uga dhacay waxaa sidoo kale la sheegay in dilalkay ka dambeeyeen kadib markii banaanbaxyo halkaasi ay ka dhaceen maanta kuwaasoo lagu soo horjeeday xarigii loo geystay jenaraal shigow oo marka lagu xiray magaalada muqdisho maalmo ka hor dowladda soomaaliyana ay sheegtay in gurigiisa waxyaabo liddig ku ah amniga lagu sameyn jiray waxaa caawa magaalada beledweynehe laga dareemayaa xiisadan kadib markii ilaa iyo saddex ruux maanta siyaabo kala duwan halkaasi loogu dilay dad kale ayaana sidoo kale dhaawacyo ay ka soo gaareen iyadoo sidoo kale ay dhinacyadu halkaasi isku hor fadhiyeen sida la sheegayna ay weli xiisada ka taagan tahay caawa magaalada beledweyne magaalada beledweyne waxaa ku sugan xubno markaa kala aragti duwan oo kala sheegtay maamullo kala duwan sida maamulka hirshabeelle iyo guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan oo weli isaguna maamul la magac hiiraan state markaa xalkaasi kaga dhawaaqay iyadoo taa ay jirtay ayaana xiisadan ay kusoo beegmaysaa caawa halkaasi ka taagan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran barnamij waxad aad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay xaq miya xayr miya ma xishood la'aanba ma islaamka xogba anoon xiisa kuu qabi igu xidhatay faraqi arya bashiirow xagga aad u jeedaa mala waa xidigahe ninkii xoola ka dhacay ka dacwey xafiisyada war kalamaanay anugu waa aqaanaa sarbeebtiinna iyo waxaad u socotiine ma tigtogaad isticmaashay haddii la xidhi maxaa idinka galay war telegram yoonay wan xxbidalka daryaleeri maryaamadeeyo wangaalaan kugu ogaaye wambiid xaa kugu raacaaye mar hadda kalamaanay ismiidhso ingiriis ma ahayn war kalamaanay war mahaysiine nin odayaa saaka markuu salaadii subax masaajidka ka soo laabtay meeshii uu ka sugaayay in gabadhiisu koob qaxwa u keento waxau arkay gabadhiioo murugaysan waar miyaa loo soo dhacay bakooliya haytay wareer jacaylku xanuun maaha war warkayga dhexgeli nina gabadhiioo murugaysan oo arkay weliba waxay ku calaacalaysaa adduunkani wax la joogo ma asagoo la yaaban gabadhii iyo murugada haysa iyo waxa ay ku hadlayso aa wiil dariska ah ka soo galay intuusan ciddii kala salaaminowna gabadhii la hadlay wuxuuna yidhi walaalay dalkaani joogis male masiibaana ka dhacday ayaduna waxay ugu jawaabtay nolosheennu halisay ku jirtaa aabbihiiyoona mar kale sii nacay ayaa inta kursigii ka istaago urur meendhayskow yaa la dilay waana isfiirfiirsheenoo waa u jawaabi waayeen aabbihiiyaana mar kale ku celshoo yidhi ii sheega masiibada dhacday iyo cidda la dilay wiilkiiyaa hadloo yidhi adeer waxa dhacay wax la sheegi karo maaha aabbihiiyaa yidhi cuduraa dilaacay mase dhulgariiraa dhacay mase col baa yimid gabadhiyaana soo boodo tiri aabba col maxaa laga wadaa kadibna aabbihii oo yaabban wuxuu yidhi war hadda markaan masaajidka ka soo baxay wax dhib sheegaya ma maqale ii sheega waxa aad la murugaysantihiinood ka hadlaysiin hal maraana labadooda inta soo boodeenay waxay dhaheen ma ogid miya in tigtog la xirayo aabbihiina subxaan allah uu inta yidhi oo kursigiisii ku laabtay ou oh, iri maandheysku isku adduunya ma joogno wixii la xiho waa la soo daayaa ciyaalku maxay la kurboodeen adiga laftirkaada isku adduunya ma joogno war waxaa maqli jire laba kala barida kala warla abbow waa ka dhacsan yihiinno waar walla weynay warafiyo shimbirii war iskuma hayaan waya araglaanaybaarya waaqlo wax walba shuqul kuma lihin sidaad u dhehayseen berigaad ugu dareedeen soomaalilanna waxay tiri ununka xaggaanya tigtog lagama xiri karo wan exbidna iskaba dhaaf telegramna warkii dee muga waxaan la yaabanahay fisqiga waxaas lagu faafiya waxaad ka dheefaysiin nawal cabdulla war mahay sida ixtiraafkaa lagu raadinaya war saddexdaanu in la xidho waa astaahileen sababtoo ah hadda ka hor ay wada galeena maxkamadda ciidamada la geeyey mawashuuta muxuu ku xukumay warwarkaa dhexgelinaya tigtok arrin ka bilaabatoo la isku dilay wiilaa toogasho loogu xakumay boosaasana waa ogeydeen arrin tigtok ka bilaabatay qoyska masaakiintaa nimankii ku dheelmaday in maxkamaddu xukuntay weli kisbiidna waa ogtihiinoo qamaarku dad badanoo ceyrteeyey sarreen ninka sargaalka ah oo askarta inta qoryihii ka qaatay qamaarka ku dheelay ee maxkamaddu xakuntay mid reerkiisoo dhan laayana waa jiray qoysaska ku burburana melyan kama yaraa la yidhi talagaraamna waa ogeydeenoo ninkii maxkamadda la geeyoo sixiroolaha lagu eedeeyey waa tii la yidhi muuqaalla anshaxumahaw gabdhaha uga faafi jiray aakhirkiina la xakumay dayaxaa idhibay xalay intaan daawanaayo indhahay igu daali warkalamaanay adduunka war laysuma haye doctor axmed ciise almacsalaawi waxa uu yidhi dadkii hore muddo badan ayay quraakhrisu fadhi jireen iyaga oo aan daalaynin dadka hadda joogana maalintii oo dhan taleefankay dul fadhiyaan iyagoo tigtog iyo kala daawanaya waxaana ogaaday buu yidhi qalbigu wuxuu jeclaado inuu wakhti badan siiyo isagoo aan ka daalayn war bashiir maxamed xirsi wuxuu yidhi jiilka maanta jira tigtog lo'aan waa u tolla'aan annabe waa gabar inta la tuma tigtoka tolaayay tolaayay ka dhacle war abwaan bashiir maxamed xirseene cubtan buugu mar dhow qorayoo la yidhaha dhimaal dhaqan waxa uu uga hadlay qaladaadka ku jira dhaqanka iyo dabeecadaha soomaalida erayada ugu horreeyaan ka xusi kara waxaa ka mid ah jirjirroolanimo gardiidnimo ballan xumo diradirayn xilkasnimo darri dulqaadyari abaaldhac hubsiima la'aan tanaasul la'aan quuriweyto amarku taaglayn iskaashidiidnimo danaysi iswargelin la'aan iyo qaar kaloo badan war buuggaasi ma dhaqanka soomaalidu shaybaar u ahaa war ninkuma dhakhtarka dhaqankaba war dhakhtar mee dhaqan ilaaliyu madeyow hadda ninkaas xaa ku cayda baba taqaanidii war madeyow dhakhtar baysukeen qoray adna weyli ma adna weyli ma yaa dheegi jiray bashiirow adina baaweh iyo ku tabti war kalamaanay warka waa naga qasteene cabashada dhallinyarada waxaa keenay amar ka soo baxay wasaaradda isgaarsiin isgaarsiinta iyo teknolojiyadda waxayna shirkadaha isgaarsiinta ku amartay inay soomaaliya ka xidhaan weli kisbiid tigtok iyo telegaram warbaw dadkaina isgaarsiiyaan baa rabay ma kala goynhayaan waar annagu mar hore aanu goonay dee war isgaarsiinta hobandheega boostada yana jarjarta intakdamboyti war korontadu waa balaasiya maynis madeeyow war kalemaanay war kama hubsatiina madaxweynaha tigtok bilaal bulshaawi oo taageerayaashiisa tigtok la hadlaaya wuxuu yidhi isdejiya dowladda wadahadalaa noo socda waxaana kala hadlaynaa inaan tigtokka la xihin yihiin sababtoo ah dhallinyaro badanaa dhaqaala ka hesha dhalinyaro badanna waxay u isticmaalaan si wanaagsan inta sida xun u isticmaasha dartood inaan tigtog lu xidhanaa codsanayaa uu yidhi ee tilaabo kale laga qaado warbow madaxweynaha tigtog cabdikuusoo wasiiradiisa mugu raacsan yihiin war madaxweynaha tigtog mataqaaniina taageerayaal badan u leeyahay wuxuu yidhi arrintan haddaan laga fiirsan bannaanbax yaab lahaa dhici doona war bilaal burshaawi hata ka hor markii shaahi buluuga ee ah, hargeysa ku waraabi oo lihidhi mayn binaanbaha waayen adeer qaranka somalilan laguma banaan banaanbaxadwar banaanbaxayaantaanuu socda ima mid kale bilaabay rabaan war banaanbixi maanta jawhar iyo beledweyneba waa ka dhacay dhimasho iyo dhaawacna waa ka dhasheen bow alaab kale miyayka jabiyeen warna aan yaabanaa sheegow dowladda janang maku weelna markii hore war biyadhul lagu arag lagana dhowr miyaada maqli jirin waaradeerayaalow somalilan tigtok kama xidhi kartaanana daaya warba waddada gooja caddi lama xihin aryaadhaha samigay cabdulana waxa uu yidhi yaabbeenya magriya miisaankaa eh. saaraan maalmaahan eh. murun yaabbeenya magriya miisaankaa eh. saaraan maalmaahan waan wallaweynay war ma haysiine madaxweyne muuse bixi khudba culus bu ka jeediyey burco mays casilay war ma ciidanow tababar u soo xihay warba waddada laascaano taraafka ma joogto war bashiira warka hanaga dhexgelin weli gooja cadda waanu joognaaye muuse wuxuu yidhi xilkii xusbiga waan iska wareejiyey buu yidhi war xilkii xisbiga laguma haysan xilkii madaxweynaha ma wareejiyey war warka ma sugtaane waa iska qaylisaane muuse biixi cabdi xildiid baa layidhahdaa madaxweynaha waaqlow xildiid hadowda axaad kula dhegantihiinoo kama oo ma aha ka tagiye mow muuse biixi wakhtigiisuma dhammaado miya war bashiir dheer waadna dani xisaabi war kalemaanay war mahaytana eh. koonfur galbeed haddii asiinku warama jeri eh. geeka oo dhagansada galmudug iyonay haaladda ka jarta hayahee madeeyow ma berkaasaad u baxday war abdulow dadkii berkaasaa andudey eh. aniina ka darsamey wal odorangaa la sheegay oo dhagansoohe warka hayahe soo wadhe mugga gurueel idinkii ku bahi tuulooyin eelbuur hooseedaana luttumarsiyenga leeri dhuusumareeb haani kubaheenu tuulooyin kale iyoona luttumarsiyenga leeri haani shabeellaha dhehe kubaheenu huduudda galguduud ahoo osaska galeenga leeri marka dadkaas bilaayi malan bilaawa sanbogoradaasana waa la kala baha hayaa saadaha soo sooda lishaymahayo yalayin waarmadayo waan lagu buuqin orodo reeriinaad warya meelana kudahowaailaas aanood mee warbawa shabaabku meel kastoo soomaaliya joogto dhib ku hayaane qoladan cagta maranseede garab ha la siiyo war kalemaanay war ma haysiin yidhi xasan cabdulla calasow wuxuu yidhi been ayaanta leesla dhex maraya maantay rumowday waxaana maanta halgood la wadageliyou yidhi amiir daahir calasow absuge iyo amiir maxaad jiinow labaduna laba ummadda dhibayay ahaayeenoo galguduud iyo shabeellada dhexe ka soo kala jeeda shabaabka dhulkaa joogana iyagaa ugu tun weynaayou yidhi dowladduna marar badanay geeridooda been ka sheegtay laakiin hadday run noqoto saakaa halgood la wadageliyaa la yidhi labadooda war xasan cabdulla calasow oo furinta ka soo hadlaaya wuxuu yidhi khawaarijtu waa niman gododkoodii adduunyo ku qotay iyagoo nool ciqaabka ay dadka ku hayaan mid ay naftooda ku hayaana ka badan dhulka naftiisana dhib kale ay ku hayaan waxaana maqli jiray buu yidhi shirib ahaa ama arlada iyo bahey aakhiro eeda sheegataa warshilaawe cabdulaahi xero wuxuu yidhi markii leesjiljilay ee dagaal la isku joogteeyey jiljilay cakoodaa baqay dhabarka jeedjeene jilbisyada sidoodoo kale ay godad u jiifteene jirixiyo juqday wada galeen jabada hoostooda hantida kuwa cabay naftuna ciin ka daajidaye jadiinkaa qalala waayagii waaye jowr falay warbawashlaawa waa weriyo magabi ee maadaa ku nabahaya aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi shabaabow godkaasha ayaaya geed koorta waxaad gaasha la agaaguuda godgaasha ayaaya geed koorta waxaad gaasha la agaaguuda war cabdullah waxaa kaloo la yidhi gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataba gardaroy gardaroy godkaagii wataa lagugu soo galay warkalamaanay waxaa kaloo la yidhi wixii calanka soomaaliyeed looga dhigay gaalka amay diinta uga saarayeen anigu ma iska daa fircawn baa dhaliya waa abuulahabe haddii kaa galmudug iyo buntland ceeb yar laga sheego facebook dagaalkii ka dhaca amase youtube-ka qaxootiga tigtogan guryaha laga kireeyeen oo durbanba qaxooti bay noqdeen reeg tigtog war waxaa kaloo la yidhi haddii aan tigtog jirin hees lama jeclaadeen aan tigtog jirin dhalinyaro ma jaasteen haddii aan tigtog jirin haweenkaba ma aragneen haddii aan tigtog jirin jalbaabada ma tuureen haddii aan tigtog jirin laysma wada jijibiyeen haddii aan tigtog jirin jaalnajaba ma aragneen haddii aan tigtog jirin hees jacbura ma qaraxdeen haddii aan tigtog jirin waaliduba ma joogteen warcabdikuusow haddii aan tigtog jirin habluujaas ma dheeleen haddii aan tigtog jirin jilbaabada ma tuureen haddii aan tigtog jirin laysma wada jajabiyeen eh. haddii aan tigtog jirin balaayaba ma joogteen walbashiira waxaad ka tagtay jaalaley eh. eh. hajaabaa jabi yaa jaalaley yaa jaalaley fariimahaas xubintaasi xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka midlacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo

anigu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye eh. nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliyeduulkii eh. bala naga shinsada shalaybay naga dhaxlo bina sharwadoma kalaarno dagaalka shirkaan ku nahay dagaalka shirkaan ku nahay